tiibkuna daliil sax ahoo sugan ma laha intaan oga wa sunanuhu sunanu tayamumi boraysiga iyo gebagabaysiga sunnadii sunankiisu alaaatu ashyaa'a saddex weeye midka koowaadi atasmiyatu waa bisinka in la qabto sida cibaadaad iyo acmaal badanba bisinka loogu bilaabo wa taqdiimu lyumnaa midigtii in la hormariyo cala bidixda qiyaasan cala weeye qiyaaska isaguna sal ma laha oo tartiibkii dhannaabaabaan shardi ahayn nabiguna midig iyo bidix kale horumarintee tayamumka labada gacmood ee la ismarinayo markii uu weysada labada gacmood dhaqanayo miduu kale hormarin jiray lama sheegin ee waxay ku salaysan tahay midigta ilaa halkaa gaarsii kadibna bixi ilaa halkaa gaarsii halkiiba haddaan la gaarsiinaynin isagana taqdiimkan la sunnaynayaay meesha uu ka bixi walmuwaalaatu in la xidhiiriyo oo wejigiiyo labada gacmood aadan kala dambaysiinin oo goortaad wejiga masaxdo gacmihiina aad ku xijisoo raaciso eedan dhihin haddana wejigaan masixi waxoogay kadibna waxaan masixi gacmihii baan masixi aadan dhihin kolba hadyiga nabiga laga dhaxla alayh salaam tayamum ma kala reebi jirin waladii yubطilu waxaa burinaya atayamuma booraysiga iyo gabagabaysiga marka lasoo duuduubo isaguna alaaatu ashyaaa saddex arimood weeye saddex baa tayamumka burisa kow maa abطala alwuduu'a wax kastoo weyse jebiyaaye iyo booraysigu waa jebiyaa fuqahada iyo culimmada dhexdooda wax khilaafa ma ogin haddiiba weysadii oo ka xoog badan ay jebiyeen kanoo xaalatu cudrin oo ka daciifsan inay jebiyaan waxyaabihii weysada jebiyey min baabi awlaa wa axraa weye markay waxyaabaha kugu dhacaan weysaa kugu waajibi markaad biyo weydana booraysi baad ku bedeli marka tahaaraba ma qabtid hadda waxyaabihii weysada jebinay yimaadaan laba wa ru'yatulmaayi biyo inaad aragtana weysadii way ku jabtaa booraysigii fii gayri waqti salaati ay fii gayri xaali salaati xilliga salaada aad ku jirto waxaan ahayn haddaad biyo aragto waa sababka aad u booraysatay hadduu ahaa biyo la-aan wey laakiin haddii biyahoo yaallaba xanuun aada u booraysatay marka horeba waa yiileene biyo imaatinkood waxba ma soo kordhinayaan haddii biyo la-aan lagugu bilaabay falam tajiduu maaan fatayamamuu la yidhi oo aad soo gebagabaysatood booraysato oo adoon weli salaadii gelin biyihii yimaadaan waysadaadii boolaysiga ay ka kacwey kuma tukan kartid sababtoo ah, falam tajiduu maan baad ugu tukanaysay haddana biyihii baa yimid nabiguna xadiidkii abitirmidi iyo kayrkood wariyeen ee xasanka ahaa waa kii ku yidhi asaciidu ayibu tahuuru lmuslimi wain lam yajid ilmaa cashra siniin ciidda daahirkiihi qofka muslimkii uu ku tahaaro qaadanayaa toban sanaba ha gaartay haddaanu biyo helin fa idaa wajada almaa biyo hadduu helo haddaba falyattaqi illaaha walyumisa bishratah ilaahay ha ka boqoo biyaha jirka ha taabsiiyo haddaba cudurdaarkii ciladii bannaysay in la boodhaystaayi biyihii helitaankooday ku zuushay hadday biyo la-aan ahayd xukumkuna waxaa la yidhaahdaa yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman markii hore waxaa lagu ogolaaday biyo la-aan sow maaha biyihii haddii la helay ka bax weeye iska kac weeye salaadii kuma tukan kartid haddaba hadduu ku yidhi fii hayri waqti salaati xilliga salaada lagu jira waxaan ahayn waxaad garatee waa inta aan salaad la gelin hadday biyo yimaadaan ama tuubadii baa timid ama dhaankii maqnaabaa yimid ama roobbaaba ilaahay soo daayoo weelashii biyeeyey adu biyaa la helay si kastaba ha lagu hele salaadda haddaan ku jirana haddii salaadda aan galo oo salaaddii anoo ku jira biyihii yimaadaan salaadayda ma dhammaysanayaa mise waan ka baxayaa cinda shaaficiyati salaadaadii waa dhammaysan maxaa yeelay tahaara sharciyaad salaada ku gashay cibaadadan inaad gashood bilowdana sharciga kuu idnay oo kuu ogolaaday mar hadday sidaas tahay walaa tubtiluu acmaalakumna ilaahi li camalkiinii ha burinina salaadaadii dhammayso wad shaaficiyadu ay leeyihin iyo culamada qaarkoodba waxay leeyihiin tahaaradani tahaaro ku meel gaara bay ahayd markii biyihii yimaadeenna otomaatic si toosay u jabtay waxaad la mid tahay adu salaadii maadan jebinine nin salaad ku jiro weysadii ka jabtay baa tahay saas darteed waxaad sii wadaba meesha ma yaale biyihii waa kuwan ee kaalay weysayso soo shardigu kuma xidhnayn biyo in la helo shardigaa markii la xirayay salaadii ma gashay mise maadan gelin lama kala qaadin kanagarle kanagarle kana sowmaha marka labadaa wej bay culimmadu u kala tageen marka shaaficiyadu waxaa weeye mar haddii biidni sharci aad ku gashay salaadaadii jebinteeda xaq laguguma laha wey hal mas'alaan ku daraynaa halkaasoo ama laba masalaan ku daraynaayoo tan la xidhiira haddii waktigii soo galo dhaankii inuu yimaado iyo booyado inay yimaadaan waktigoon bixinna aad rajo ka qabto hadda laakiin aan biyo meel la kaaga dhoweyn intaad boorhaysata ma iska tukan waayo xilligaa cimri iyo ajal inaad ku gaarayba ilaahay baa og nabiguna wuxuu yihi salaadu waxaa u fadli badan liweli waktihaa ta loo tukado fastabiqu lkhayraatina waa la yihi mise salaada waktigeedu waa waasic fil waqti baad biyo heli kartaayo cudurdaar marihid baa la dhihi qowlaani liahli اlcilmi laba qole ahlulcilmigu leeyihiin wayo wasaxiixu intaad boodhaysata waad iska tukan kartaa masalo kaloo la ysku qabsaday sidoo kalea jira salaadda waktigeedii wax yar baa ka dhiman haddaad weysaysa dhahdo qoraxdaa kaa soo bixi laakiin haddaad gabagabaysato salaaddii waxun baad ka gaadhaa intaan waktigu bixin kee la ilaalin ma biyaha mise waktiga laba qowl ahlulcilmigu leeyihiin wasaxiixu waad weysaysan haddaad cudurdaar lahayd soo dibdhegoo hurdiya halmaan ahaydna bixitaanka dembi kuma liid haddii aad kasu soo dibdhigtayna salaada baxday adaa ku dambaabay ruha macaasidii iyo dembigaagana adu aada gabood fashayna ilaa intaay salaadii ka baxaysaba waysaan laga gaarin aad soo dibdhigtay adaan tahaaro qabin macsiyadaana cinda fuqahaai shaaficiya alrukasu laa tunaau bilmacaasidhe dembi aad gashay rukso ku heli mayside albaabka lagaa sii xidhaa ku fiicanta haddii kale shaqaya dhaqan buu ka dhigan si u sugayo u sugayo marka ugu dambaysunbuu gebagabaysan weyse ka carar weeye baabka inaga xidhan bay yidhahdeen wayatayam waxaan leenahay wasaaxibu ljabaa'iri maxay may wariddatu qofka hadduu gaaloobo haddii uu gaaloobo waysadiisii way buri waayo waysadu qofku markuu gaaloobo ee uu soo islaamo waxaa qof cusub oo diinta soo galay wey gaalnimaduna shahaadadiibayba burisaye min baabi awlaa waa inay cibaamaashii kale bishari alislaami ku asaxay ilan weysadana iyo gabagabaysigu wuxuu ku asaxay bishari alislaami oo bishari alislaami see ugu asaxday niyaa shardi ahayd niyaduna biduuni islaamin ma asaxdo islaamkay ku wada salaysnaayeenba haddaad dumisay wixii yaraana min baabi awlaa waxa laga inaad tidhaahdaan warninka diinti uba ka tegay weyse gebagabaysi waxaa laga hadlaya muxuu yahay oo hadduuba halkaa intuu istaagaa waan xanaaqan yidhaahda ilaahay caayo diinta caayo kadib astaqfirullah astaqfirullah laa ilaha intuu yihahda salaada ma iska geli karaa maya waa inuu soo weysaysto soo ashahata waa inuu dib usoo islaamaa halkaasuu istaagay oo dad baa islaynayna ilaah iyo diintu maxay kaa galeenoo dembi ah ilaah iyo diinta caaye iyo nabiga caaye haddaad aragto ha ka shakayn gaalnimadiisa xilana kuma xirna xilo islaamna kuma jiro waxa uu caraysnaayee luuqluuqiyo ay ku warwareegi sababtoo wax laga garaabi karaa jiro dad aad isqabsateena ah. laakiin ninkan aad ismaagteen ilaahay muxuu ku yeelay waxaad u caayi diin xumo kugu sii jirtayn weeye marka hore markii horaabaan ilaahay agtaada qiimi iyo karaamo ka lahayn sababtoo markaad dameer u cahootaba ilahay haddaad caydo ee markii shimbiri agtaada ka buubtaba diintiiyo nabiga aad caydo diin iyo nabi ilaah baan agtaada marka hore waxba ka ahayn umbaad caddayso baad ka markhaati kacdaye markii horaaba laga shakisay iyo ka hor islaam inaad ahayd wax kugu xirna allahu aclam wa saaxibu ljabaa'iri ninka kabmadu ay ku duuban tahay ama faashad ha noqoto ama kamahan waaweyn ee jilkiiyo waxa la lamidkaa ah ha noqdaan ama suuf iyo wax boog lagu dhayoo dhiig lagu celinaya ha noqdaane ninka dhaawaciyo qofku dhaawaciyo nabar ku yaallo dhaawiciyo nabarkiina korka laga duubay yamsaxu calayha wuu masaxayaa wayatayamamu waa gebagabaysanayaa wayusallii waana tukanayaa walaa icaadata soo celinna calayhi korkiisa ma aha in kaana waase haddii uu yahay wadacahaa kamahan mid saaray uu ku dhejiyey meeshan calaa tuhurin iyadoo meeshu ay daahir tahay oo meesha najaaso aanay ku jirin halkan wuxuu leeyahay qofkii weysaysanayey xaalad waxaa jira la gebagabaysto oo keliya waad soo martay xaalad labaadna waad soo martayoo biyo keliyaa lagu weysaystaa laba xaaladood baa ku haray marka in biyo iyo weyse la ysku daro webiyihii iyo ciiddii la ysku daro iyo inayna labadaa keliya noqonine xubintii in korka laga masaaxana loogu daro qofka dhaawaciyo nabar baa ku yaal xubnihii weysada mid ka midana waa kaga yaallaa laba xaala mid buu yeeshaa in meeshii kamiya wax saaran yahay iyo in dhaawiciiyo boogtii ku yaallaano aan waxba saarayn hadday laba gooraba biyuhu dhibayaan oy biyuhu waxyeelayaan sharcan waajib kuma aha inay de meeshii biyuhu waxyeelayeen uu biyihii ku sii wado ama waxyaaladaa boogtoo sii xumaata ha noqoto ama boogtii dawaday qaadanayso caafimaadkeeda dib dhacda ha noqoto wakhtiga ku dheeraysiiya xanuunka boogtii haddaba haddii aan la dhaqi karin xubnihii intii kalena aanay waxba qabin haddaan waxba saarayn xubinkaan la dhaqin maxaa lagu samayn wejigii baa nabar kaaga yaallaa wax dhayitaanana ma saara biyahana uma dhoweyn kartid ama dhaytaan hadduu saaran yahay waa dawiya wax la mariyey antibiyotic iyo waxba aad qaadatayo biyaha unbaa laga ilaaline dawadu wax wax ka celin biyo la mariyey ka celin lahayd maaha qofkaasi intii kale maxaan ku samayn wejigiina saan dhihi xaalad wey haddii wejigii faashadii ugu dooro daalatarsanto ama gacantii jabnayd faashadii ku duuban tahayna waa dhaawac iyo duubnaan baa isugu darmaday iyana maxaan samayn waa laba xaalo wuxuu ku yidhi hadday duuban tahay buu ka hadlay horta waad gebagabaysan oo xubinkaa duubaneedan biyaha marinin imaa biyo in la mariyo wa imaa in la gebagabaystay ahayde hadday biyo suurogeli waayeen waad gabagabaysan kow hadduu duuban yahayna waxaad ku dari korka inaad ka masaxdo kuma sheegine waxaa meesha ku lamaan xubnihii intooda kalena waa dhaqi wey saddex baad isku dartay markaas biyihii iyo ciiddii iyo masaxii waxay idhaahdeen amaa biyaha xubnaha inta la dhaqayo qaacida fiqiya xadiid sunanka aan haysanaa yidhaahdeen kow oo qaacidadu maxay tahay qaacidadu waa qaacido qur-aanka laga qaatay oo ilaahiyo sowma dhihin laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wascaha naf ilaahay dusha kama saara waxaanay awoodin aayad kalena sowma dhihin fataquu llaaha ma staطactum inta aad awoodaan ilaahay ka baqa culimmadu halkaa waxay ka qaateen haddii camalkii laguu diray qaybna aada awooddo qaybna aadan awoodin qaybtaad awoodduun baa lagaa rabaa qaybtaad awooddo baa lagaa rabaa salaadii arkaan bay leedahay haddaadan istaagga karin laakiin sujuudi iyo rukuuc si kale aad u karto istaaggii unbaa kaa dhici aniga wejigii biyo ma marin karo laakiin gacmihii iyo madaxii iyo lugihii waan marin karaa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri dhamarka wixii kuu fududaayey eed samayn kartay lagaaga cafin maayo wax aadan samayn karin darti horta taa waxay yidhaahdeen qofkii inbuu karaa intuu karay ka dhici mayso intaanu karin sow ma aha dhaqitaankeedii baa ka dhici taa waa weysada yidhahdeen kadibna in loo duu maradii bahashii lama in la gebagabaysanna de xubno aan tahaaradoodii biyo loo tahaaro qaadanin in loo gebagabaystaab sunna a ah yidhaahdeen waxaanan haynaabay dhaheen isna daliil amaa marada in la masixi adilada mar baan tixi doonaaye amaa marada duuban in la masixi iyana daliilna xadiidna waan haysanaa qiyaasna waan haysanaa xubnihii waysada haddii wax ku duuban yahay in la masaxaa qaacidaa bay yidhaahdeen alaa tara alcimaamata cala ara'si madaxii la masixi lahaa cimaamad haddii lagu duubo maxaa la samayn korkaa laga masixi sow ma aha alaa tara arijla idaa kaana fiihaa khufun aw jawrabun lugtii la dhaqi lahaa hadday maradaa ku jirta iyo kufka ama kufkii ku jirana soo korka ka masax ma aha soo madaxii iyo lugtii ma hayno qiyaasan calayhi baa wey xubintii kalee weyso ee wax ku duubmana waxay yar hala masaxo qiyaasan calaa haada wa haada waxaa la yidhi de xubnaha marka la masaxo gebagabaysi lagama daba keeno horta waxay yidhaahdeen in qaarna la dhaqo qaarna la masaxo weysadii cimaamadii iyo khufaynkii oo biyo iyo masax la isu keenayana sowma haysin taana qabsay yidhahdeen ma saxitaanka xadiid khaas aan bay yidhaahdeen waa xadiidkii jaabir ee abu daawuud wariyey ninkii nabarku ku dhacay ee madaxa meeshu duubnayd baa nabigu wuxuu yidhi ninka way dira innaga allaha ka dhigay jaahil daw jahli dawadii waa su-aale may weydiiyaan haddayna garanayn wuxuu yidhi innamaa kaana yakfiihi waxaa ku filaa an yatayamama inuu gabagabaysto wa yacsira aw yacsiba jurxahu boogtiisana uu duubo uma yamsaxa calayhi uu dusha ka masaxo oo wayaksila uu dhaqa saaira jasadii jirka inta kalena u dhaqo xadiidkaasoo gebagabaysigii iyo inta kaleoo la dhaqayo iyo tanoo duubanoo dusha laga masaxay idimaanaan keenin bay yihahdeen laakiin nasiib daro xadiidka qaybtana ha la duubo oo ha la masaxo inta kalena ha la dhaqadu waa daciif oo ma sugna waxay yidhaahdeen inta kale ha la dhaqo oo gebagabaysi iyo dhaqitaan ha la isku daro xadiidkan riwaayo asaxday oo abu daawuud oo sheekh naasir saxiixiyaan haynaa oo waxay leeyihiin waxay tilmaantay riwaayadaasi asala maqaabina maqaabinahu meelaha qarsoon buu dhaqay hoos iyo waxay noqotaba wa tawada'a wuduuahu lisalaati sidii weysada ugu weysaysan lahaana camri bnu caas waa u weysaystay uma sallaa bihim waa tukiyey riwaayadaa weyse sooma sheegin mid kalena waxay sheegtay qabays baa lagu lahaa inuu gabagabaystay waxay dhaheen janaabadiina wuu gabagabaystay xadadkii asqarka ahaana wuu u weysaystay fa jamaca bayna atayamumi waalmaai labadiibuu isu keenay saa in labada riwaaya lagu jamciyo labada buu sameeyey tayamumkii tan kaleba baa bayhaqi baa ku fasiray sidaas xaafid ibnu xajarna fii talkhiis alxabiir buu ku raacay sheekh naasirna isna waa ku raacay markuu joogay weeye fii irwaa اkhaliil markuu masaladan kaga hadlayay waxoogay xaggaa isna waa u janjeersaday oo saasaa lagu ururin buu yihi soo madhab culimo badan oo aima inay maran yahay ma aragtid bay yihahdeen calaa kulli xaal wejkan ay madhabku deliishaday un baan marayaa ee masaa'ilkan jawaanib badan oo kamida ah dhacyo badan waa iska masaa'il ijtihaadiya haddaba tayamum laba masale aynu kala qaadi amaa masaxitaankii la masaxayey meesha boogta duuban hala masaxadun daliil ahaan uma asixin laakiin qiyaas ahaan bay u daliishadeenoo kaasaa ka taagroon qiyaaska ah amaa mas'alada tayamumkii dhaqitaankii in la kulmiyo haddaan riwaayadaa war kale ka daba imanin waa loo cuskan karaa xadiidkaasi riwaayaadkana waa lagu jamcin karaa shardiga ku xihanse in wada kaana wadacahaa calaa tuhrin hadday meeshu daahir ahayd markii bahashan jabiiradiiyo iyo kamada la saarayey waa haddii ay daahir ahayd bay leeyihin binaan calaa anna dhiiggu inuu nijaasyahay badanaa nabarka meeshuu ku dhaco dhiig baa ka yimaadee dhiiggu inuu nijaaso yahay waana inoo iman doontaa masaladaas insha allahu tacaala baabu tayamum aynu gebagabayna waya tayamamu wuu u gebagabaystaa likulli fariidatin salaad kasta oo waajiba wuu u gebagabaysanayaa wa yusalli wuu tukadaa bitayamumin waaxidin hal gebagabaysi maa shaaa wixii uu doono min annawaafili kamida buu u gebagabaystaa buu ku tukadaa waxay dhaheen gebagabaysigani laba farad laguma tukan karo laakiin hal farad iyo sunan badan waa lagu tukan karaa mar kasta oo waayo maxaa yeelay maxay cuskadeen waxay yidhaahdeen laba arimood baanu cuskanay marka koobaadi alaharu weeye ka labaadna annadaru weeye alaharu waxaan cuskanay yidhaahdeen ahar ibni cumar oo sanadkiisu waa saxiix la yidhi bayhaqina uu yidhi wahuwa asaxu maa fi lbaabi baabkan wax ku soo aroora kan ugu saxiixsan weeye walaa naclamu lahu mukhaalifa min asaxaabati ibnu cumar cid khilaaftaoo saxaabada ana ma ogin uu leeyahay walow xaafid ibnu xajar uu keenay ibnu cabaas in laga wariyo warkaa war ka duwan muxuu ahaa aharkaasi wuxuu le yatayamamu likulli salaatin wain lam yuxdid yaanay kaba jabinee salaad kasta wuu u gebagabaysanayaa buu yidhi fariidadan ku xambaaraynaa bay yidhaahdeen nawaafisha ka daa waana qowlkan shaaficiyada waxaa la qaba maalikiyada nawowi isagu wuxuu leeyahay akaru ahli اlcilmi baa qaba waxaana warkaa jamhuur اculamaa inay qabaan ku raacsan alxaafid ibn rajab alxambali kitaabkiisa fatxu اlbaari bisharxi صaxiixi اlbukhaari baa isna ku raacsan dad badanna waxaa u tiiriyoo saxaabiya taabiciinba leh alxaafid ibn اlmundir fi markuu masaladan kaga hadlayay saxaabiyo taabiciin badan buu magacyadooda sheegay ilaa uu gaaray isagu imaamu axmed iyo isxaaq ibni rahwiya laftoodu inay madhabkan qabaan walow riwaayaadka imaamu axmed ay kala duwan yihiin arrin nadar ana waa daliishanaynaa bay dhaheen haddii biyo la-aan loo gebagabaysanayey mar kastoo salaadu timaaddo wajaba tajdiidu alabi ilmaayi <coughs> biyihii in la daydaya mar labaad in la cusboonaysiiyo waajib weeye yidhaahdeen mar hadday waajib tahay inaan weyse jirin baa laga gartay culimmada kale waxay leeyihiin sidaas ma aha gebagabaysigu <coughs> wuxuu beddel ka yahay weysadii waxay weyse qaban jirtay buuna qabanayaa daliilna ma jiro leh laba faraad laguma tukan karo labaatan sunnana waa lagu tukan karaa daliil lama jira yihaahdeen amaa qowlkanay leeyihiin yatajadadu alabu fii kulli salaatina iyagaa isburiyey bay yidhaahdeen oo waxay diideen warkoodan warkooda kor ha ka eegine wakti kastoo salaadeed maynan dhihin likulli ariidatin maynan likulli fariidatinna likulli wakti fariidatin maynan dhihin oo waktigay fariido soo gashaba ma dhihin aniga haddaan laba salaadood masaafur ahoon jamciyo oo aan soo dibdhigo labadii salaadood ma ku tukan karaa hal gebagabaysi waxay dhaheen shaaficiyadiiyo maya fa laba fariido weeye u kala gebagabayso oo tajdiidu alabkii away ah bay yidhaahdeen wakti kasta markuu soo gala aad nalahaydeen tajdiidu alabka aad sheegayseen soo idinkana labada la jamcinaya diidan ama salaado iga tegay baan qadaynayaa waxay dhaheen mid walba gaar ugu gebagabayso maxaa yeelay mid walba waktigeedii haddaad tukan lahayd waad u gebagabaysan lahayd fakadaalika idaa sallaytaha maca hayriha asalkana waxyaabahay cuskadeen waxaa ka mid ahaa tayamumku waa cudurdaar iyo daruura tahaarada daruuradana laba salaadood laguma wada tukadoo fariida awqaad alaa taraa tahaarat asxaabi alxadai daa'im bay dhaheen ka salasi اlbowli salaad kasta markay soo gasho inay tahaaro qaadanayaan soo arag tii oo kaleeta raaci qolada kalena waxay yidhahdeen tahaaradaasoo tii la yidhi istixaadada labada salaadood isu soo dhaweeyo hal tahaara ku tukid inaa diideen maaha adu masalo halkaasoo dheer oo muran ah oo ninba godku gala layska bixinayo baa la tegay wax daliiloo cad aniga ma arag oo leh labaatan sunnana ku tuko faralkana ka daar abwaabu tahaarana qaacidada guud ee baabu tahaara ah aniga maarag wax daliiloo tilmaamaya tahaarada la tahaaro qaatay oo sunnana anfacaysa salaad ah salaad waajibana aan anfacaynin wax asal loo cuskadoo diineed uma arag saa darteed tayamumkaaga hadduusan kaa jabin intii salaad kuu suura gashay isaga tuko masaladana warka shaaficiyadu meel weyn ma jira isaga baxeen kulugoyn faslun fasalkana fii bayaani najaasaati wa isaalatihaa wey najaasooyinka in la caddeeya maxaa nijaaso ah iyo sideebaa nijaasadaa loo zuuliyaa faslun wa kullu maa'icin kharaja min asabiilayni najisun ila almaniya wa kullu maa'icin wax kastoo qoyan oo kharaja ka soo baxay min asabiilayni labada jid ka soo baxay likulli alxayawaanaati dheh marka oo nafley oo dhan ah najisun weeye ila almaniya manida maahane manidaasi ama aadama ha noqoto ama wax kale ha noqoto marka laga reebo doofaarka iyo eyga manidooda waa iyagu najaaso way yidhahdeen halkaa weligood meel laba lagama soo reebo halkan wuxuu u daliishaday u qaybiyey baabu najaasaadkii almaayicu alkhaariju min asabiilayni horya gadaal labada xubno meelood ee kaadida iyo saxaradu ka yimaadaan wixii qoyan ee ka soo baxaba waa nijaas oo maxaa u deliila waxay dhaheen inta haaliban ka soo baxda adilaan u haynaa inay nijaaso tahay albawlu deliil baan u haynaa waalghaa'itu saxaradana deliil baan u haynaa waalmadyu ixdaleeladana deliil baan u haynaa wa damulxaydina daliil baanu haynaa wa damulistiaadatina daliil baanu haynaa nifaaskiina waa xayd mutajamicee raaci de intii caadiga ahayd ay soo baxaysoo dhan haddaan helnay wamaa cadaaha fa maqiisun calayha intaa wixii ka soo harayna waa looga qiyaasan oo adiladaad intaa u haysaan maxay tahay bal wejka daliilkeeda noo sheega waxay yidhaahdeen sideedaba waxaan inuu nijaasan yahay horta maxaa lagu gartaa qaaciday bixiyeen qaar kamida la ysku haysto waxay yidhaahdeen wax kastoo la is-amro in la dhaqo ama haddaan la dhaqin ciqaab loo sheego horta waa nijaas saas darteed waxaan ku garannay kaadidu waa nijaas oo nabigu wuxuu yidhi xataa caruurtii yaryarayd iyo dadkii waaweynaaba wuu caddeeyey inay nijaas tahay ninkii acraabiga iyo masaajka ku kaajay sawma amrin waadaan biyaha in lagaga daba shubo taa waa daliil bay dhaheen nijaasato waa la daahirinayay ninkii qabriga lagu cadaabayey sawma dhihin kaadi buu iska ilaalin waayey ee kaadi in ilaaliyaba waajib haddaynan ahayn ninkan maxaa loo cadaabay inuu iska ilaaliyaa waajib ahayd haddaba waa nijaaso dheh caruurta yaga lama dhihin yuqsalu min bawliljaariyati wayurashu min bowli اghulaami kana hala iska dhaqo kana biyo dusha ha lagaga daadiyo sow lama dhihin iyadana linajaasatiha wey horta kaale halkaa dhig istinjadana soo saxaro markay timaado in la iska daahiriyo meesha dahiraysa yastaiibu bihinna uu ku daahirinayo ku nadiifinayo sow lama dhihin iyo walciqaadu lijmaaci calaa najaasatiha bay yidhahdeen amaa damulxaydka isaga damulxayd meeshii marada uu gaaraba xutiihi ka xog uma qrusiihi bilmaayi biyo ku jajabi kadibna biyaha raaci nabigu sawma dhihin oo haddii raadkiisii tegi waayana yakfiiki maau walaa yaduruki muuqaalka guduudka la goyn waaye dhib ma lehee raadkiisa un si kale u tirtirsoo lama dhihin waana ijmaac nijaasadu damu nifaaskana wadamu nifaasu ma isagaa wax cusuba innamaa huwa damu xaydin mutajamicin fi raximi waa dhiiggii xaydka oo fadhiistay oo ilmaha ilaahaynu ku nafaqay lagu nafaqeeyo loogu talagalay markuu ilmihii soo baxayeyna raximkii uu afka kala qaaday oo soo fakaday wey waaba xayd wux damun istixaadana iska dhaqasoo lama dhihin waxii uu gaaray yidhaahdeen almadyuna suucali nabigu markuu yihi kuntu rajula madaan ma dhihin yaksilu dakarahu wayatawada intuu iska dhaqu weysaysan lama dhihin intaaba haddii la sheegay haalibka ahayd intaa jaamicu waxaa jamciya laba sifo kownuhu maa'ican wa kownuhu khaarijan min asabiileyni haddaba ciladu waa labadaa wasfi haddii la helo fa huwa najisun qiyaasan calayhi halkaasay la mareen ay fuqahadu kala daadegeen kala dhacdhaceen ani hore waxaan kuu sheegay fiqi madhabi aan akriyayaayo intaanan nascad ka hor imanin wixii intaan jidka ay uleeyahay ay u mareen inaan bidhaamiya adigu leedahay wixii aan isleeyahay waxoogay tan lama yardayn karana waxoogay inaan tilmaamo ila almaniya manida marka laga reebo oo manida iyada maxaad usoo reebteen horta in dhaqitaan lays amriya haddii lagu garan jiray manida dharka nabiga soo kii laga dhaqi jiray wanadari nasku waxaa weeye muslim baa caaisho ka wariyey kuntu afruku lmaniya min thawbi rasuulilah sal slam nabiga maradiisa baan ka jajabin jiray iyadoo ku ingegtay uma yadhabu fa yusallii fiih intuu tagu kusoo tukan jiray ee najaasada waa kii dhaqitaan baa heeda dhaqitaankaa waxaan garanay min baabi nadaafa la isaga dhaqi jiray laakiin la isagama dhaqi jirin baabi najaaso mararka qaarkood intay marada ku ingegto oo laga jejebiyo buu isaga tukan jiray nabigu sal ly slam halkaa horta qabsay yidhahdeen waa daliilka waannadaru saxiixu yaqtadii daalika bay dhaheen oo aragtida saxda ee keenaysa sharcigii maxay tahay ilaahay aadamahana laga abuuray aadamahana ilaahay wuxuu yidhi walaqad karamnaa banii aadama waanu sharafnay de sharaftu maxay tahay wax asalkiisu najaaso yahoo najaaso laga abuuray sharafba ma aha bay dhaheen waa ceeb mar hadday sidaas tahay qaacidada aadamaha ilaahay inuu karaameeyey inaanu asalkiisu xaaraan iyo nijaas ahayn bay keenaysaa waa ilaa xaaraan iyo nijaaso karaamiya sharaf ma leh war ma saasaa warkaa shaaficiyadu ay halkaa yidhaahdeen wakti aan dheerayn baa loo xujaysan doonaayoo la hordhagi doonaa masale aan dheerayn insha allah nagu soo socota qaacidada ilaaqa shaaficiyadu waxay keenaysaa wax kasta oo naflay ah ama hilibkiisu xalaal ha noqdo ama yaanu noqone wixii labadaa jid ka yimaada inuu nijaas yahay walaysa kadaalika saas maaha xayawaanaadka hilibkoodu xalaasha yahay waxaad sabiilooyinkooda ka yimaadaay nijaaso ma aha cala asaxiixi wahade nusuus cadcad baa loo hayaa amaa waa daliilada loo haya laba aan idinka sheego soo xaar iyo kaadi maaha waxa ugu waaweyn labadaasow maaha kaadina waa xadiidkii anas ee bukhaari iyo kayrkii ku yiilay qoladii caloosha ka xanuunsadee min ficlin wadakalin aw ta ahaa ay nebigu u yimaadeen ee uu geela u diray ee uu yidhi caanaha iyo kaadida isugu daroo cabbaan waxaa la siiyo nabigu ogolaaday inay kaadida iyo caanaha geela intay isku darsadaan ay cabbaan qolaa waxay yidhaahdeen taasi waa xanuun iyo dawo daruuraa keentay tiina waxaa diiday in nabiga xadiid ka sugan yahay abudardaa iyo umu salama iyo ibnu mascuud iyo saxaaba laga wariyey ilaahay nabigu inuu reebay can itadaawi bilxaraami xaaraan in isku daweeyo wuu reebay lafdiga riwaayada ibn mascuudna waxay ahayd ina allaha lam yajcal shifaa'akum fii maa xarama calaykum ilaahay dawo idinkamaba dhigin wuxuu idinka xaaraantinimeeyey ee kaadidii nijaasteed waa xaaraan nabigu wuxuu yidhi xaaraan dawo ma gasho haddaba daruuro baabkeed bay ahayd ka saara meesha inay xalaal ahayd in laysku isku daweeya cad nijaasana waa xaaraan saa darteed hala cababa nabigu hadduu yidhi nijaasiya xaaraana ayn dawogelin inayna nijaasiya xaaraan midna ahayn baa xadiidkaa ku cad soo kaalidii middaa maaha xaarkii baa yimid nabigu alay slam wuxuu isaga tukan jiray dadkana u ogolaaday fii maraabidi alghanami xerada adhigu isaga tukan jiray dadkana wuxuu yidhi ku tukada isaga dadka ku tukada geelay xeradiisa ma ku tukanaabaa la yidhi iyo meesha geelu fadhiisto markaasuu yihi maya kuwa adhigana ka waran ku tukada buu yidhi gogol isaga dhiga ma dhihin haddaad gogol iskaga dhig u ujeeday tiraahdo oo nabigu kanba gogol haddii la dhiga geela maxaa dhiba anuu xaarka geela haddaan gogol weyn dul saarto shaaficiya ay ka warama saxati salaatu bay dheheen mixii la diiday gogol hadday tahay marka geeliyo adhig iyo xeryahooda waa isku mid mase dhici kartaa xero ari oon wax isaga dhig lagu dhihin inaad ku tukato xaarna aadan ku istaagin ma dhici kartaa xaarkii arigana inuu yahay baa laga garta geel iyo ari baan haynaa looduniya wixii xilibkiisa la cunana iyagana raaci halkaa war baa inaga soo noqday marka nabigu maalinkuu banaanka xaajada gudanayay ibnu mascuudna uu raacay ee saddex dhagaxii keenuu yidhi ee laba dhagax uu soo helay iyo rawhan uu soo helay soo kii rawdkii intuu tuuray innahaa rigs rijsu yihi iyadana nijaaso ay ku fasireen soo qaarkood ama waa xaraam badhe haddaad rabto taa nabigu muxuu u diiday ereygaana saa u yihi xaarkii xoolaha xalaala haddaad tidhaahdeen waxaan ilihey de kollaba dhinacii la maraba waxa la celceliyo xaajadu ka fursan mayso waxaa la isku celceliyo la jamciyo markii la yidhaahdana nusuusta miduu xogay in la yariixa qasb qasabay noqon haddaba nusuustan xero bartankeed lagu tukanayo iyadoo la cabayo meelaan u riixna ma lehe kan horta yaa idin yidhi horta xaar hilibkiisa xoola xayawaanka hilibkooda la cuno xaarkooda u ahaa miyaad haysaan oo cad maya waa dhici kartaa inuu ahaa ka kale inuu hana waa dhici kartaa bisaan nusuustiisama hor imanin kaan la cuni jirin ka dhiga ama nabigu cillad kalu u diiday aan dhahno si kalu aan waxu nidhaano calaa kulli xaal halkaasaa la isla maray waxaa raajixa xayawaanaadka hilibka looda la cuno xaarkooda iyo kaadidoodu daliil ahaan inaana nijaas ahayn bay adilada xerada ariga iyo kaadida geela la cabaya darteed u badan tahay intaa kaga soco yidhi wagaslu jamiici alabwaali dhammaan kaadi in lawada la dhaqo iyo walawraati wixii xaalihi waajibun waajib weeye dhaqitaankoodu mar haddii najaasadii aan soo qariray wixii najaaso ah dhaqitaankiisu waajib weeye iyo zuulintiisu jirka dharka iyo goobaha lagu cibaadaysanayo in laga zuuliyo laakiin qaabkee loo zuulin dhaqitaan baa lagu zuulinayaa ilaa bowla asabiyi ilmaha sabiga ee yar kaadidiisa ma ahane sabigaasoo wiilashaa loo jeedaa alladii sabigaasoo lam ya'kul iطacaama weli cunto aan cunine caano iyo naas la nuujiyo ku nool fa innahu ilmaha sabiga sabigaa kaadidiisu yadhuru wuu daahir noqdaa birashilmaa'i calayhi biyo dusha in lagaga daadaadiyo intii kaadi ee gaartay ka badan tana wax walba la dhaqayo waa asalka sidii nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam markii masaajka haraabi uu ku kaajayo marka la istinjaysanayaa la dhaqaya wixii la midka ah amaa bowlu sabi isaga waa xadiidkii saxiixeynka ahe nabigu calayh salaam intii loo keenay wiil yaroon waxba wili cunin uu dhabtiisa ku kaajay fadacaa bimaa'in fanadaxahu walam yaqsilu biyibuu dusha kaga daadiyaye ma dhaqin nabigu cala salaam marna wuxuu yidhi yurashu min bawli yuksalu min bowli ljaariyati wa yurashu min bawli lghulaami wiilka kaadidiisa biyaha lagu daadaadiyaa gabadha kaadideedana waa la yska dhaqaa sababtu waa munaasabad kale inshaa allahu tacaala intaa haddii la yidhi saasaa loo dhaqi in kaloosan mualifku sheegin baa jira oo biyo dusha in lagaga daadaadiya ay sugan tahay ama si kaloon dhaqitaan ahayn in loo daahiriya ay sugan tahay roor biyo ku daadaadintu biyahan madigii iyo la yidhaahdo in biyo lagu rusheeyo baa riwaayaadka qaarkood ku asaxday intaan arkay daylka gabadha haweenta maradeeda hoose meelaha wasakda nijaase ay mari kartana meelaha ka dambeeyee daahirka ay marayso baa daahirinayo nabigu yihi yutahhiruhu maa bacdahu wixii ka dambeeyaa tahiraya kabaha la qaba wixii hoos ka gaarana nabigu wuxuu yidhi dhulka ku xoqa ilaa wixii haddii uu zuulo taasaa daahirinaysa xaalaadkaana waa xaalaad yar yaroo laga soo reebiyey qaacidada guud waa sidaa uu sheegay raximah اllah walaa yucfaa layska cafin maayo can shayin waxba oo min annajaasaati ka mida ila alyasiira waxa yar oo min addami dhiiga iyo waalqayxi malaxa iyo wamaa laa nafasa lahu waxaan dhiig lahayn saa'ilatun oo dareeraya aan lahayn kuwaasi intaasoo idaa waqaca fi linaa'i hadday ku dhacaan kaasoo idaa waqaca fi linaayi haduu ku dhaco oo wamaata fiihi uu ku dhinto fa innahu laa yunajisuhu nijaasayn maayo masalada koobaade halkan ay ka hadleen waa dhiiggu waa najaas weeye hore inoomuuna soo dhihin laakiin dhiiggu inuu nijaas yahay buu meel dhigay mar hadduu nijaas yahay laakiin wixii yar yara waa cafis meel baa fiin yar soo baxay waad buririsay dhiig yar baa ka yimid ciddii baad iska goynaysay mindidii iyo cidiyo gurtiiba hoos kugu yar tagtay wax yar baa ka yimid iyana dhib ma laha waad cadayatay iligaa dhiigaan badnaynoo yar baa ka yimid dhib ma laha wuxuu leeyay can yasiiri dami waa laysu ogol yahay oo waa in laga ixtiraaso oo layska ilaaliyo baa adagoo dhib badan waa idaa qulnaa dhiiggu waa najaas dhiiggu inuu nijaas yahay wax nas oo cad oo sariixa inta aan ogahayn looma hayo bal nusuus badan waxay tilmaamaysaa dhiiggu inuu daahir yahay nusuustaa laba qaybood aan ka tilmaamo qaybta koowaadi waxaa weeye nabigu calayh salaatu iyo saxaabadu jihaad bay geli jireen dagaalaa la geli jiray dhaawac baa soo gaadhi jiray ninka seefta iyo waranka iyo fallaadha ku dagaalamaya ee soo dagaalamay ee dadka dhaawaca leh markii salaadaha la gaaro lama hayo wax la yidhi war dhaawaca baa inaa gaaree dhiiggii iska dhaqa hadduu nijaaso yahay dadka iska dhaqaa la dhihi lahaa arrintaa waxaa caddaynayoo kale iyagoo dhiiggii ka daadanayaoo tukanaya xilligii nabiga allahay sal l slam nabigiiyo saxaabadiisu ghazawaadka qaar ka mid a ah, baa markay soo laabteen bay habeen meel golla degeen laba nin baa waardi la saaray labadoodii baa wada hadlo wuxuu ihi hebelow ama waardiga hay ama indhaha yar gududso nin baa waxaa indhaha gududsadoo yar seexday si isu bedelaan kii waardiyahayay salaad buu galay xoolaha lasoo kaxaystee lasoo qabsaday nin xaaskiibaa ku jirtay gaaladii ah maantao dhan waa soo daba socdoo fursad buu gaadayay ninkii oo tukanayuu arkay fallaadhii buu iska gooyayo nab buu ka siiyey isagoo tukanaya intuu iska jiiday buu salaadiisii iska watay nin fallaadhintae ku dhacday iska jiiday aduu waxaa tidhahda dhiig kama tifqindheh uu iska watay salaadiisii ninkiina ma toosinin inagaiyo ragga kale salaad fiicnina ma nin fallaadhi ku dhacday oon aa dhihin ragga salaadaa qiimo la lahayd walidaalika curwata bnu zubayr radi allahu raximah llahu tacaala waradiya canhu markii kansarku lugta kaga dhacay ee in la gooyo ay noqotay ee la yidhi kabuubisadaha lagugu dhufto war naga dhaaf ui waxaan maandooriyaha markaan salaada galo lugta gooya wi markuu galay baa la gooyey isagoon isnuuxinin salaaddaa waxaa kala qayboba innaga salaadeennana gadaal jaqafaday ka ena waa fiirinaynaa salaadeena mobile soo dhacay ba dhammaan khushuucda tashwiishiya calaa kulli xaal baabka ayaan ku fogaanine ninkii haddana way ku dhacday mar labaad nab haddana waa iska jaray qiraa'adii buu yar boobsiiyey markuu rukuucay buu ninkii kala taabtay nin kaloo dhiig ka da arkay wuxuu wanaadha maxaad ii toosi weyda mar hore ninkiina ninkii nin inuu toosiyey markuu arkay buu iska cararay halkaa waxaad ka garatay nabigana calaisa saxaabadii la socotay weeye in dhiiggoo da laysaga tukan jiray qadiyatu dhiiggaana dhiig yar meehe dhiig badan wey weligood dhiig iska dhaqa lama dhihin taa waa qadiyadda koobaad labaad soomanidu waa daahir namaydaan dhihin sababta oo aadamaha laga abuuray taana ma noqon karta kala sharafiya karaama wax nijaas laga abuuray idinkana dhiiggii baan tii oo kale idiin haynaa nabigu ninka shahiidka markuu ammaanayo wuxuu yidhi wuxuu iman doonaa wajurxuhu yascabu daman boogtiisii oo dhiigu burqanayo allawnu lawnu dami wariixu riixu lmiski midabkuna waa dhiig caraftuna waa miski udgoonkiisa calaamad ninka shahiidkaa lagu sharfay bay noqotay oo ilaahay aakhara ma nijaas buu ku sharfi so idinku maydaan horay u keenin tan meel ka mara walidaalika imaamu lbukhaari fii صaxiixihi xadiidkan allownu lownu dami wariixu riixu miski buu u dariishaday dhiiggu inuu daahir yahay sababtoo shareicadu nijaasadii ha la iska daahira ay tiri baa waxaa la yidhi markii meydka mashahiidka la aasaya yaan la dhaqin oo nijaasada ku aasmiyaa maya dhiiggu sharaf buu yahay nijaaso maa sharaf leh maya inuusan nijaasahayn baa halkaa ka muuqata qiyaamadana waa lagu garan haddana ha ka dhaqina dhiiggiisa dhiiggiisa ku aasalee ninka shahiidka waxa loogu aasay aakharana loogu soo saaray shahiidkana derajo weyn loogu yeelay ma nijaasadan ku dhoobanee ka burqanaysa maya alleelahay dhiiggaa nijaas ahayn wey waana lagu tukaday waana lagu aasay waana lagu soo saaray dadkii fadliga badnaa intaba waxay tilmaami saa darteed dhiiggu yasiir iyo kaiir ma kala lehee min baabi nadaafa maahane dhiigga jirkan caadigaa markuu wax ku dhaco ama la qalaya ka yimaada daliilka daahirkiisu inuu daahir yahay uu tilmaamay ka soco walqayxi malaxda malaxda lafteedu inay wax daliila ah ma laha walaslu fi lashyaai aطahaaratu asalka inuu ku baaqi noqo amaa waxaan dhiig daleelaya lahayn inaan laysu qabsanaynin nabigaaba yihi idaa waqaca dubaabu fii inaai axadikum weelkiin daqsi haduu midkiin qaduwaalka daqsi kaga dhaco reer magaalku way daadiyaan hadda nabigu wuxuu yidhi hatiin biyo dhammaantii labada garab midna sun buu ku wataa midna suntaa dawadeedii antibiyootigeedii baa ku jira markuu ku dhacana tan uu horeysiistaa sunta ah intuu dadaali karee nafi ku jirtana kakala wuu ka ilaaliyaa bannaanku kula bigbigdhahaa wax la diidaba oo la yidhaahdo waa waa islaamku wuxuu keenayba aakhirkii waxay soo ogaadeen ay baaritaano badan ku heleen in sidii nabigu sheegaya calayhi isalaatu wasalaam saas darteed qalbigaagi iyo macluumadaadu wax kasta oy diiddo wax kasta oo la akhriyo wixii waxyi ku sugan aakhirka halkaa unbay tegi runta xaqiiqada ah marka lama degdego weligaa wixii waxyi sheego waa la edabsadaa xataa haddaad garan weydo waa la fiirsadaa wاlxayawaanu xayawaanka naflihii kulluhu dhammaantii aahiru wey wixii naflay oo dhan waa daahir intay nool yihiin waayo asalku طahaaro wey ila اkalba ay iyo wاlkhinziira doofaar iyo wamaa tawalada minhumaa labadooda wixii ka dhashay oy labadoodu iska dhaleen ow min axadihimaa midkood ya anugu waxaan ka boodiyey kitaabkayga iguma yaallo ii sheega waxaan ka boodiyey ya waxaan filayaa dabcada maajid alxamawi in meeshaa jumlo ziyaado oo khata ay ku jirtaan filayaa ya maaa ku xiga suu ku xigto walxayawaanu kulluhu aahirun rag baa labadaa inta udhaxaysaa wax ugu jiraa soo saas maaha weliba xataa jumlada haddaad u fiirsataan baabkan calaaqa lama laha marka jumlada waa jumla khata ah qolada madbacadda haysatow inihii kale oo dhan dhar kale idinka mareen marka calaamo goobaaban iska geliya doofaar iyo da-y iyo wixii ka dhashay maahane ow min axadihimaa midkooduu dhalay waayo labadaba najisulcayn weeyo aw laxma khinziirin fa inahu rijsun baa la yidhi oo doofaarka maxaad u tiraahdeen eygase maxaa u tiraahdeen eyga inuu nijaas yahay waxaan ka garanay tahuuru inaai axadikum weelkiin waxaa daahiriya idaa walaqa fiihi lkelb waa la daahirinaya inuu nijaasooyso halkaa kama muuqata yihahdeen doofaarkana fainahu rijsun eygana isagaa ka xun fainahu risuntaa qaar baa waxay u deliishadeen oo yidhaahdeen min baabi alqiyaasi haddii la yidhaahdo ayga doofaar baa laga qiyaasan qawaaciddii qiyaaska fiqhigee la yaqiinay kuma socoto haddii lafdul kalbi la yidhaahdana doofaar ma soo galo haddii la yidhaahda cilad aygu nijaas u noqday baa looga qiyaasan oo toddoba jeer loola dhaqina cilladda ayga toddobada loo dhaqayo cilaman la yaqaano ma aha haddaan ciladii la garanaynin sida doofaar loogaga qiyaastay bal shaaficiyayna fahansiiya meel way saari waayeen qiyaas marka la yidhaahdo cillo iyo asal iyo farac iyo xukum weeye intaasoo la daray wey cilladiiba haddaan lahayn mobaylka waanad suushiye qolaa jabsada istiri baan u kaygmalaynaya haddaba waxay leeyihiin qiyaasku cilaa asal u ah asalkii ay ka dhigteen faraciina khinziir baad ka dhigteen xukumkiina najaasaad ka dhigteen bal ciladii noo sheega ciladii maxay ahayd eyga loo nijaaseeye lama garanayo idan qiyaasun baailun dheh bilaa cilatin baa la qiyaastay nin baa wuxuu yidhi wax kaleaan idin keeni hilibka doofaarku soo nijaas lama maaha haraggan iyo timahani miyaa hilibka laga furfuri karaa maya hilibka nijaasa markii la yidhi yalzamu minhu najaasat اljildi wالshacri inay nijaaso yihiin baa laga gartay qolana halkaasii xaxagteen aadeen alaa kuli xaal wاlmaytatu baktigu kulluhaa dhammaanteed najisatu weeye ila samaka malayga ama wixii badda ku jira biyo ku noola waljaraada ayaxan yaryarka ee didaya iyo walaadamiya aadamaha maahane aljaraadu wasamaku waan soo marnayo uxillat lanaa maytataani wadamaan laba dhiig iyo laba bakti baa naloo baneeyo oon labirta la solin faama almaytataani faasamaku waljaraadu dheh labadaasaa la baneeyey hadda laakiin nimankii reer galbeedka ahaa ee cala shariica alislaamiya lagu gowracay ka ganacsanayay waxaan aragnay kalluun madbuux cala ariiqa alislaamiya ay ku qoranta sidii shariica islaamka waafaqsan baa loo qalay kalluun waaya dawow meeshaa ganacsiga amaaba la galay iyo digaag madaxiisii wata oon biri taabanin oo cala shariica alislaamiya lagu qalay laleeyahay marka waxyaabaha banaanka laga keenaya cala shareeca ku qoran de wax badan iska fiiriya niyuhu aan la yaabo idinku shaki badanba ma qabtaan laakiin anay galbadka ku soo noolaanay hilibba markay soo gaarto shaki baan qabnaayo waad fiirin xageen laga keenay yaa qalay boqol su-aalood baana horta alla idinku laakiin xataa meelaha gaala intaas ka gashaan baa hilib ka dhargeysaan ala yaabana kalsoonida intaa leeg baa la yaabanahay amaa aadamuhu laa yanjisu xaya walaa mayitan tii baa loo deliishaday aan soo marnay masalada waan soo marnay wa yuqsalu linaa weelka waa la dhaqaa min wuluuqi kelbi ay hadduu galo iyo walkhinziiri doofaar gelitaankii sabca maraatin toddoba jeer baa la dhaqaa ixdaahunna midoodii mid turaabi ay tahay eyga in la dhaqaya toddoba jeer wixii uu afka geliyo nabigay ka sugan tahay alsalaamo oo isagaa horay uu yidhi tahuuru inaai axadikum idaa walaqa fiihi lkelbu afka haddii uu geliyo an yaqsilahu sabca maraatin toddoba jeer waa inuu dhaqaa uulaahunna way soo aroortay ixdaahunna way soo aroortay wacafiruuhu haaminata bituraabina way soo aroortay intaba riwaayadka wala tasixiyeye miduun ciid ka dhig ciid waxaan ahayn maqaamkeedii sidaa saabuunta ma geli karaa fiihi nadarun arrintaa ku jira nimanka reer maleeshiya ah oo shaaficiye ahaana markay hadda horumarintan samaynayeen shirwaas ay qabteen oo hay-adihi reer galbeedko dhan ay isugu yeereen sistam weelkii eygiiyo lagu cuwaalkii markii la dhaqayey qaabka loo nadiifiyo atandiif islaami ay u bixiyeen be waxay yidhaahdeen iyagoo de islaami kumayna darina clay wash bay yidhahdeen balkan clay washka waxay sameeyeen mishiin baa la gelinayaa biyuu ku sii daynayaa meel bay ciid kaga jirtaa mishiinka halkaa labaad buu marayaa bi ciid buu kusii daynayaa meeshaa labaad buu tegayaa biyo xoog badan buu ku dhaqayaa halkaasuu ka baxayaa oo lagu sii ingejinayaa kelay woosh bay u bixiyaan marka waxay rabaan inay dabaqaan toddobadii jeerna waa la dhaqay ixdaahuna bituraabi ay tahay ilaa waxaan u malaynayaa lixdan shirkadood oo cuntooyinka oo yurubku ugu waweynaaha baa ka qayb galay kooraska ay bixinayeen marka kelay woosh bay u bixiyeen hadda waa ku socodsiiyeen meelo badan khayr allaha siyaada inta ka dhaadhiciyeen yuqsalu waa la dhaqaa min saa'iri najaasaati nijaasooyinka intooda kale maratan hal mar ta'tii calayhi ay tacumuhu camimto wada gaartaa la dhaqaa waalaaثatu saddex in laga dhigaana afdalu fadli badan tafdiilka saddexda la fadilayo wax daliila uma arag doofaarka toddobaha la dhaqana wax daliila looma hayo qiyaaskaa faasidkaa maahane waidaa takhallalat اlkhamratu khamradii hadday khal isu bedasho binafsihaa iyada isbedasho tahurad way daahir noqon wain khullilat haddiise loo bedelo wax lagu dardaro biarxi shayin fiiha waxbaa lagu dhex riday lam tahur ma daahir noqoto masaladan waxay ku salaysan tahay khamrigu waa nijaas khamrigu inay najaaso tahay inay xaaraan tahay waa la yaqaanaa walaysa kullu muxaramin najiisun wax kastoo xaraam ahna oo taabashadiisii agmarkiisu ay xaraam tahayna najaaso laazim maaha laakiin wax kastoo nijaasa waa xaaraan wax kastoo xaraam ihise nijaase maaha haddaba inay khamradu najaaso tahay maandooriyo la garay laakiin waa najaasa daliil looma hayo laba labadaba marka la eego khamrigu inay najaaso tahay lama caddayn karo masalada koobaad marka la eego aslu fi lashyaaya ahaara wax walbaba asal ahaan waa daahir ilaa daliil najaase ku sheego oo ku caddeeya loo helo talabaad marka la eego markii khamriga la xaaraantinimeeyey nabigu alay sl xilligiisii waa la daadiyey jidadka madiinana lagu daadiyey jidadkana waa la marayey de nijaasada jidadka ka ilaaliyana lama dhihin baashii jidadka qubanaysee la marayna lugihii iska daahiriya dadka lama dhihin masaladan waxaa ku salaysan waxyaabaa maadada alkohoolka la yihahdo ama alkoolka alkohoolka la yidhaahdo iyadana ma nijaasa maadada alkaxool la yidhahda iyo khamrigu farqi baa u dhexeeya isaga dhakhaatiirta buxuusta ay qoreen sida baxiguu qoray doctor maxamed cali ilbaar uu qoray oo kaleeto wuxuu tilmaamayaa maadada alkahoolka la yidhaahdo afar ilaa shan nooc inay tahay waxa maadada khamriga dhaliyee maandooriyaha ahna hal noocoo kamida ay tahay inta kale waa sun iyo sumum weeye ee nooca maandooriyaha sameeya maaha saas darteed horta asal ahaan jamhuurtuba ha qabtee khamrigu waa nijaas waa qowl daciif ah weyan daliil cad lahayn asalkii tahaarada wax ka guurin karana aanan arag haddii khal laga dhigo xalaal bay noqon hadday khal noqoto iyadu oo iyadu ay isbadasho sababtoo a ah taxriimku inay maandooriye tahay buu ku salaysnaa ciladiina way zuushay khal bay noqotay imaamu muslim min xadiidi jaabir soo kama warinin in nabigu yihi nicma alidaamu alkhallu wax waxa lagu qooqoysto khalkaa ugu khayr badan khalkiibayba noqotayba laakiin in wax lagu tuuro oo khamrigii intii maado lagu dara khal loo bedela ma bannaan tahay asaxiixu laa ma bannaana abi alxa wuxuu nabiga weydiiyey sal ly slam caruur agoonoo aabbahoo dhintay oo khamri dhaxlay maxaan sameeyaa buu yidhi ahriqaa daadi buu yidhi wuxuu yidhi afalaa ajcaluhaa khallan maan ka shaqeeyoon khal u bedelo qaala nabig wuxuu uhi laa abu daawuud iyo tirmidiya kayrkood baa wariyeyo waa xadiid saxiixa wey sharciguna wuxuu ina amray khamrada fajtanibuuhu bani ka fogaada waan daweynoo waan ka shaqayna waan ku hoos jirioo waan lamaanaan weeye amarkii maadan fulin amaa min baabi najaasaat asalka waxaa idhi daliil looma hayo halkaasaan caawana ku daynaynaa insha allahu habeen dambe baynu dhammaynaynaa abwaabu ahaara subax iyo sadar subax baa badan soo maaha casharkii lixaad bay ku dhammaan doontaa baabu ahaara oo abwaabulxayd iyo wanifaas iyo unbaa ka dhimanaya junubka iyo axkaamtoodii subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk